alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray altakhsiisu biاlاstinaa in wax lagu khaas yeelo istinaaga waxaynu soo maray tacriifka istinaaga iyo in istinaagu u qaybsamo laba qaybood ayaynu soo maray mutaصil iyo munqaطic mutaصilka waa soo maray munqaطicu waxa weeyaan waa nooca labaadee wاlmunqaطicu ma lam yakun fiihi اlmustaثnى bacضa min almustaثnى minhu munqaطic waxaa la yidhaahdaa waa kaanu ahayn lasoo reebaha lasoo reebaya la istisnoonayaa bacda min almustathnaa minhu ka laga soo reebayo qayb ka aanu ahayn mustanuhu waa la soo reebaha mustanaa minhuna waa ka laga soo reebayo mustanaa minhuguna waa ka laga soo reebayo marka la soo reebuhu haddaanu laga soo reebaha ka mid ahayn bacdi ka mida aanu ahayn oo haddaan la soo reebi lahayn aanu geli lahayn kaasaa waxaa la yidhaahdaa munqaطic baa la yidhahdaa naxwu lahu calaya casharaةu danaaniira ila kitaaba istisnaaga munqaطica tusaalihiisu wuxuu yahay sida in la yidhaahdo waxaa u sugnaaday hebel oo igu leeyahay toban diinaar marka kitaab laga reebo kitaabku lama nooc aha tobankii diinaar toban diinaar buu u qirtay inuu ku leeyahay haddana ilaa kitaaban buu yidhi kitaabkuna tobanka diinaar noociisa kama mid aha waa nooc kale haddaan la soo reebi lahaynna ma guda galeen yani markaa tobanka diinaar ma guda galeen istinaaga caynkaasa munqaطic baa la yidhahdaa hal qayd bay markaa culammadu sheegeen oo ku saabsan la soo reebuhu waa inaanu ahayn bacdi ka mida laga soo reebaha laga soo reebuhu waa lahu calaya casharatu danaaniira casharatu danaaniira waxay noqonaysaa mustasnaa minhu ilaa kitaaban kitaabanna waxay noqonaysaa mustahnaa ilaaduna waa adaatu istisnaagii waa adaadkii wax lagu soo reebayey aaladdii faa'iidaynaysay soo reebista wax la soo reebaayo weeye culammada qaarkood laba qayd bay eegaan oo u dhigaan labadaa qayd waxay tahay waa midda koowaadee la soo reebuhu marka laga soo reebaha bacdi ka mida uu yahay mutasilka markay sheegayaan mar labaadkana wixii loo xukumay mustasnaha lidkeeda lagu xukumaayo mustasnaa minhuga labadaa qayd marka la wada helo waa laba shardi oo wujuudi ahee mutasil baa la odhanayaa shardiga koowaad waa maxay wa an yakuuna almustasnaa min jinsi almustasnaa minhu wa an yuxkama lilmustasnaa binaqiidi xukmi lmustasnaa minhu la soo reebuhu waa inuu marka hore la nooc noqdaa laga soo reebaha oo haddaan la soo reebi lahayn uu gudageli lahaa mar labaadkana waxaa loo xukumay waa in loo xukumaa mustasnaha loo xukumaa wax ku lidiya waxa loo xukumay mustasnaa minhuga walow habe la jinsi ahaadee haddii waxa markaa mustasnaha loo xukumayaa aynay noqonin wax ku lidiya waxa mustasnaa minhuga loo xukumay oo aanu naqiid ka noqon mid ku liddi ah ma noqonaayo mutasil falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman kunka sano iyo kontonka sano waa isku nooc waa tiro waa tiro sannada ah khamsiina caaman waxay la nooc tahay alfa sanatin bay la nooc tahay ilaa khamsiina caaman haddaan la odhan lahayna khamsiina caaman waxay gudageli lahaayeen mustasnaa minhuga oo kunka kamay hadheen ee kunka in laga reebo kontonka sano waxa keensatay reebista la soo reebee la yidhi ilaa khamsiina caaman la yidhi mar labaadkana waxaa loo xukumay mustasnaa minhuga iyo waxa loo xukumaayo mustasnaha waa inay liddi isku noqdaan oo haddii mid wax loo sugo ka kale waa in laga nafiyaa saas waa inay noqotaa oo fa labisa fiihim waa ku sugnaaday nuux qowmkiisii alfa sanatin kun sano ayuu ku dhex sugnaa waa isbaat hadalkaa ah hore xukunkiisu waa hadal musbat ah ilaa khamsiina caaman konton sano marka laga reebo oo iyada aanu ku dhex sugnayn ku dhex sugnayn xaggee laga qaatay soo reebista la soo reebaa laga qaatay qaacidadu waxay tahay oo culammadu ay qabaan alistisnaau min alnafyi isbaatun walistisnaau min alsbaati nafyun haddii wax markaa la sugay wax laga soo reebo waxa la soo reebay waxay noqonayaan wax la nafyey haddii wax la nafyey wax laga soo reebo oo la diidayna waxa la soo reebay waxay noqonayaan wax musbato la sugay saasay noqonaya lahu calaya casharatu danaaniira ilaa salaasatan marka la yidhaahdo saddexdani waa manfiya oyada iguma laha macnuhu noqonaya tobanka horena waa muhbata waa la suga marka labadii shardiba waa ku sugan yihiin oo shardi waxa uu yahay la soo reebuhu laga soo reebaha noociisii waa yahay haddaan la soo reebi lahayna waa gudageli lahaa oo tobankoo buuro aynu ku yeesho baa ka dhalan lahayd iqraarkiisaas lahu calaya casharatu danaaniira hadduu ku aamusi lahaa tobankaasi sina kaaga hadhi mayso waa xaq aad makhluuq u qiratay marka qiraalkaasi kaama hadhayo ilaa salaasatan marka la raaciyey waxay noqotay saddexdaa iyaga in la nafiyey oo waxay noqonaysaa toban saddex laga jaray baaqiga soo hadhaa laygu leeyahay oo toddoba ah saddexdayada iguma laha iguma lahada waxaa laga qaadanaya istinaaga alistisnaau min alihbaati nafyun wax la sugay waxa laga soo reebaa waxay noqonayaan wax manfiya oo la diiday wax manfiya waxa laga soo reebaana waxay noqonayaan wax musbatoo la sugay jamaahiiru ahlicilmi saasay qabaan waana sida saxiixa ah xanafiyadoo keliya ayaa khilaafay oo iyagu waxay yidhaahdeen alistisnaau min alnafyi isbaatun iyo alistisnaau min alisbaati nafyun qaacidadaasi sax ma aha bay yidhaahdeen laakiin saddexda madhaboodee kale shaaficiya maalikiya xanaabila waxay wada qabaan yani alistinaaءu min اnafyi isbaatun iyo alistinaaءu min alsbaati nafyun bay qabaan jamaahiirtu waxay deliishadeen oo yidhaahdeen haddii shay la nafyey oo la diiday waxa laga soo reebaa wax musbatoo la sugay aanu noqonin waxa ka laasimi lahayd oo ka dhalan lahayd kelimatu tawxiidku tawxiid inaanay faa'iideynin laa ilaaha ila allaahu macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah mooyaane marka allah isaga macbuud xaq lagu caabudo waa yahay inuu almacbuudu bixaq yahay waa in loo sugaa kelmadda keliyaana laga qaadanaya marka shay qabiixa ku sugan in la yidhaahdo alistisnaau min annafyi isbaat ma aha ee wuxuu noqonayaa kalmaskuuti canhu sidii wax laga aamusay oo hadalka caynkaasa waxaa ka dhalanaya qubxiga ka dhalanaya wuxuu yahay kelimatu tawxiid daatadeeda tawxiid ma faa'iideyn ee adilo khaarijiya ku tusisay tawxiidka dee kelimatu tawxiidna inay tawxiid faa'iidaynayso shaki kuma jiro waa kelmaddii lagu islaamayey waa kelmadduu nebigu sala allahu aleyh wasalam dadka ugu yeedhaayey quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixu axaadiista saxiixa waata ku soo aroortay nebiyada dhammaan waxay ku wada baaqayeen laa ilaaha ila allah wma arslna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ila ana facbuduun tawxiid haddaynay daatadeeda ku faa'iidaynayn kelma tawxiid faa'iidaynaysa oo tawxiidka caddaynaysa ayaa in markaa dadka loo laqimo looguna yeedho ka awlaysnaan lahayd qolyaha markaa xanafiyadu waxay leeyihiin qaacidadu waxay tahay marka shaygaa la nafiyo waxa la soo reebay waxay noqonayaan kal maskuuti canhu iyo xukunkaa in loo sugiyo in laga nafiyey midna noqon mayso laakiin adilo khaarijiya laga doonayaa inuu xukunkaas u sugan yahay iyo inuu manfi ka yahay saas yadaa bay yidhahdeen markii kelimatu tawxiid lagu soo arooriyeyna waxay yidhahaan kelimatu tawxiidka tawxiidnimada yada adilada khaarijigaa ku tusinaysa saas yadaa bay yidhahdeen waa qowl marka aan sax ahayn qowlka noocaasi kelimatu tawxiid kifaaya ahaan bay tawxiid u tahay daatadeeda inay tawxiid u faa'iidaynaysa daliil khaarijiya ee tawxiid ku faa'iidaysay sax ma aha marka laa ilaaha ila allaahu uluuhiyadii xaqa ahayd baa laga nafiyey oo loo diidey yacni macbuudaadka allah ka soo hadhay oo dhan ila allaahuna yani uluuhiyadii xaqa ahayd baa allah loo sugay kelmadda lafteedaana laga qaadanaya in uluuhiyada xaqa a rabbi loo sugaayo sida looga qaadanayo in hayrkii laga nafiyayo keligeed baa laga qaadanaya kugu tusinaysa sidaa markaad garatay falabisa fiihim alfa sanaةi ilaa khamsiina caaman konton kan sano inuu ku dhex sugnaa waa laga nafyayaa ila wixii markaa loo sugay la soo reebaha ayaa laga soo reebaha lidkiisa laga dhigaya marka ilaa khamsiina caaman konton sano oo kunka ka mida ah, bimacnaa kunka laga reebaayo yada kumuu dhex sugnayn nuux waxay noqonaysaa markaa in la kala jaro konton yani kun laga jaray konton waxa soo hadhay sagaal boqol iyo konton buu ku dhex sugnaa saasay noqonaysa labadaa qayd haddaba mid marka la waayo istinagaasi wuxuu noqonayaa munqaطe haddaanu la nooc ahayn ka la soo reebaya laga soo reebaha munqaطic buu noqonaya lahu calaya miatu dinaari ilaa sawban wuxuu igu leeyahay boqol dinaar marka maro laga reebo marada iyo lacagta la sheegay isku nooc maaha waa kala nooc mar hadday kala nooc yihiin istinaagu munqaطic buu noqonaya laa yaduuquuna fiiha almawta ila almawtata aluulaa ahlu jannihii ma dhadhaminayaan aakhiro gudaheeda ama jannada gudaheeda ku dhadhamin maayaan geeri ila almawtata aluulaa geeridii horey adduunyada ku dhadhamiyeen mooyaane geeri kale yacnii jannada gudaheeda ama aakhiro gudaheeda ku dhadhamin maayaan istisnaagaasi waa munqaic almowtata aluulaa almawtada la soo sheegay la nooc weeyi oo kama jinsi duwana waa geeri iyo geeri wuxuu istisnaagaasi munqaic u noqday yacnii kii hore wixii loo xukumay wax ku liddiya baan ka dambe loo xukumin oo laa yaduuquuna fiiha almawta ila almawtata aluulaa jannada gudaheeda ku dhadhamin maayaan ama aakhira gudaheeda ku dhadhamin maayaan geeri ku dhadhamin maayaan geeridii hore mooyaane geeri kale ku dhadhamin maayaan haddii mid lidiya loo xukumo waxay noqonaysaa geeridii hore jannada gudaheeda waa ku dhadhaminayaan loomana jeedee geerida hore adduunyaday ku dhadhamiyeene jannada gudaheeda ku dhadhamin maayaan waa kala duwanta inay jannada gudaheeda ku dhadhamiyaan iyo inay adduunyadii ku soo dhadhamiyeen marka xukunka ku lidigaa ah, toos ugu lidigii wuxuu noqon lahaa yacni geerida hore inay jannada gudaheeda ku dhadhamiyaan mar hadday caynkaa tahay oo aanu hadda la odhanayn jannada gudaheeday ku dhadhamiyeenee laga tilmaamayo adduunyadii bay geerida hore ku soo dhadhamiyeen istisnaagu munqatic buu noqonaya oo macnuhu wuxuu u dhacayaa laakina almawtata aluulaa qad daaquuha fi ddunyaa geeridii hore yadee adduunyaday ku soo dhadhamiyeen dee adduunyada hadday ku soo dhadhamiyeenna noocan ma soo gudagelin haddii la ilaaqi lahaayo inta hore keliya la sheegi lahaana laa yaduuquuna fiiha almawta lagama fahmeen adduunyadii inaynay geeri ku soo dhalamin ila mudaaric baa laga tilmaamo yani maa daaquu lama odhan maadi lama sheegin ee laa yaduuquuna la yidhi mudaaricuna wuxuu loo isticmaalaa xaal ama istiqbaal baa asaalatan loo isticmaalaa maadi looma isticmaalo marka idan istisnaaga munqaطicii waa saas yadaa ah weeye labadaa qayd bay culammadu sheegaan haddaba wax ma lagu khaas yeeli karaa istisnaaga munqaطica ah. ka mutasilka in wax lagu khaas yeelaayo shaki kuma jiro ka munqaطicii mukhasis ma yahay oo takhsiis ma keensanaya mashaayikhdu waxay yidhaahdeen raximahum ullah wa fi takhsiisi bihada nawci khasisaadda noocan wax lagu khasisaayo istisnaaga munqatica weeyaane waxa ku sugnaaday khilaafun khilaaf baa ku sugnaaday oo ahlucilmiga isku khilaafay wa cala alqawli bihi orodka la yidhaahdo marka lagu socdo waxbaa lagu khasisayaa ay bitakhsiisi bi hada kama cinda almaalikiyati sida maalikiyada agtoodaba ku sugan oo madhabta maalikiyadu ay qabto yaxtaaju ila ta'wiili wuxuu u baahan yahay ta'wiil buu u baahan yahay ay ilaa qiimata alkitaabi lahu calaya casharatu danaaniira ilaa kitaaban marka la yidhaahdo waxaa lagu awilayaa min baabi xadfilmudaaf inay tahay oo ilaa qiimata kitaabin tobanka diinaar marka qiimo kitaab laga reebo oo yada aanu igu lahayn marka laga reebo baaqiga soo hadhuu igu leeyahy mudaaf in la xadfo oo la qadaro haddii qariino loo hayana saa'iq weeyo waa bannaan tahay waa kuwa ibnu maalik odhanayo wamaa yeli lmudaafa ya'ti khalafa canhu fi licraabi ida ma xudifa laakiin biduuni qariina qariino la'aanteeda lama aqbalo oo mudaaf baa iska qadaran iyadoo amaarad ku tusinaysaa aynay jirin yani saa'iq ma aho la aqbali maayo fayakuunu lmukhraju wuxuu noqonayaa ka la bixinayaa min alcasharati danaaniira tobanka diinaar laga saarayaa qiimatu lkitaabi kitaab qiimihii buu noqonaya fa kaannahu yacuudu camaliyan waxaad mooddaa inuu camal ahaan u noqonaayo ila nawci اlawali noocii hore uu noqonayo oo marka taqdiirka qiimata la qadaray mutasil buu dib ka noqday ya bacdi kale waxay yidhaahdeen xoogaa majaaz baa ku jiro yani markaa qiimihii kitaabkaa kitaab lagu iطlaaqay maxay soomaalidu yidhahdaan geel waa geel wixii gooyaana waa geel wixii geel goynaayey geel baa lagu magacaabay yani waxaa loo jeedaa yani geeli hadduu mar la qiima yahay dee geeloo kaleu ka dhigan yahy markaa shaygii yani markaa qiimaha la ahaaye bimanaa shaygii aad ku iibsan karaysay ee goynaayey waxaa dee kama duwanaa inaad wixii haysato mar wax gooye haddaad haysato shayga qiimihiisii haddaad haysato isagiina inaad haysato kalaad ka dhiganta faltanmi thawba bacda alfi dirhamin lilxadfi walmajaazi aw linnadami yani ama majaaznima loogu iطlaaqi oo marka horeba la odhanaya waa lagu magacaabay ama xadaf baa lagu samaynayaa oo la odhanayaa qiimato iyo wax la midaa la qadaray marka iqraarka wax lagu qirto saasoo kale loo tawjiihinayaa bay yidhahdeen laakiin culamo badan oo fuqaha badan waxa markaa mashhuur agtooda ka ahoo ka caan ah istinaaga munqatica qofku markuu wax qirto waxba laga ridi maaye isagu wuxuu noqonayaa laqwi waa la tuurayaa wuxuu qirtayna ka hari mayso oo hadduu yidhahdo lahu calaya casharatu danaaniira ilaa sawban ilaa sawbanta iska tuuro tobanka diinaaraad qiratay bixi shaaficiyada iyo siday marayaan waa sidaas weeyi iyo madaahib kaleba shuruudu صixaة اlistinaa mabaaxistan oo kale waa iska carabiyo istinaagu inuu asaxayo shardiyadiis baa halkana lagaga hadlaya maxaa istinaaga sixadiisa loo shardinaya marka wax la soo reebo ilaa kada la odhanayo shuruudihiisu maxay tahay walisixaةi takhsiisi khaas yeelistu inay asaxayso bilistisnaa'i istisna wax lagu khasisaa istisnaagu waa ilaa iyo adawaadka la midka ah shuruudun waxaa u sugnaaday shardiyaal minhaa shardiyadaa waxaa ka mid a kow an yakuuna malfuudan yusmacu waa inuu noqdaa mid lagu lafdiyey oo lagu dhawaaqay oo yusmacu la maqlaayo ama ay suuragal tahay in la maqlo laa bimujarad الniyati niyo keliya waa inaanu ahayn oo intuu hadalka hore yidhaahdo yani inta kale niyadan ka reebay xagga niyada taasi sax noqon mayso ilaa fii yamiinin dulman cinda almaalikiyati waxay ka reebeenoo keliya qolyaha maalikiyada la yidhaahdaa yani dhaar qofka dulmi lagu dhaarinayo haddii qofka markaa xaq loogu yeeshay dhaarta niyadan ka reebay ama tawriyo niyooday ya ama iyo wax soo reebista markaa niyadan kaga reebay waxba markaa ma anfacayso waata axaadiista ku soo aroortay nebiga sala allahu alayh wasalam inuu yidhi alyamiinu calaa niyati lmustaxlif lafdi kalena wuxuu sheegayaa yamiinuka calaa maa yusadiquka bihi saaxibuk dhaartaadu waa waxa uu kuu rumaynaayo ka saaxibkaagee markaysagaa mas'alada ay isku haysataan ee gartu idin dhex taalla ama dhaartu ka markaa wax dhaarsanaya niyadiisay ku sugan tahay haddii ruuxii dhaari ku qadoodo oo dhaar lagu yeesho sharcan inuu yidhaahdo tawriyaan niyoodayoo anigu markaan dhaaranayay qasadkaygu sidan ma ahayn laygu lahaa ku dhaaro wax kalaan niyaysnaayo ku dhaaranayo si aya saasaan uga jeedi yani taasi ma anfacayso inuu yidhaahdo hoostaan ka idhi yani xagga qalbiga ilaa kada taasina ma anfacayso ama uu yidhaahdo in allah baan qalbiga ka idhi istisnaagii xagga macnaha ahaa waa shardiye istisna sharcan baa loogu ilaaqaaye isagaa luqa ahaan maahay oo man xalafa faqaala fii xalifihi in shaa allahu faqad istasna waa tii xadiis ay ku soo aroortay sunanka qaarkood ay soo wariyeen kii dhaarta oo dhaartiisa ku yidhaahda gudaheeda in shaa allah intuu dhaartay buu in shaa allahu dhaartii raaciyey yacnii dhaartiisii waa bal reebay mufasiriinta qaarkood waata aayaddan suuratu nuun ku sugan ay ku fasireen in shaa allahu baa looga jeedaa walaa yastasnuun may bal reebinoo istisna may samayn waxaa looga jeedaa markay lahaayeen beerta waa goosanaynaa oo ay sidaa ku dhaaranayeen yacni miskiinna waxba siin mayno istisna may raacinoo bimacnaa in shaa allahu may odhan lagu dhaarinaya dhaartaana sharcan laguma leh waxaa dulmiga lagu dirqinayo lagu dhaarinayo sida wax dembiya inuu sameeyo ayaa dhaar lagu marinaya niyada inuu istisnaa ka raaciyaa way anfacaysaa maalikiyada agtood oo waxay leeyihin dhaartaa dulmiga ahi tawriyadii waa geli kartaa istinaagiina qalbiga waa ka reebi karaa maalikiyada keliya maahae xanaabilada qaarkoodna way qabaan ibnu najaar alxambali kitaabkiisa mukhtasaru taxriirka iyo sharxiisa sharxulkawkab ilmuniir labadaba wuxuu ku marayaa in waxa weeye dhaar dulmiya hadday tahay in niyada markaa uu istinaaga ka samayn karo marka waa inuu yahay mid malfuuda oo la maqlaayo bimacnaa in la maqlaa ay suuragal tahay laba shardiga labaad waxaa loo shardiyaa an yakuuna mutasila bima qablahu waa inuu ahaadaa mid la xidhiidhsan waxa ka horeeya lafdan xagga lafdi ahaan ula xidhiidhsan fi lcurfi caadadiiyo sida loo bartayna xidhiidhkaasi ku sugan yahay caalu itisaalku curfiga ku sugan yahay iyo caadadiiyo sida loo bartay falaa yaduru waxba yeeli mayso fasluhu in istisnaagii la fasliyo oo kii laga soo reebayay laga fasliyo bitanafusi neefsi uu neefsaday lagaga fasliyaa oo lagaga soocaa waxba yeeli mayso aw cutaasin ama hindhiso in lagaga fasliyaa oo lagaga gooyaa waxba yeeli mayso markuu hadalka hore sheegay ayaa markaa neeftii qabatay markaasuu neefsadoo markuu neefsaday ee neeftii soo tuuray ayuu dabeedna raaciyey istisnaagii dee waa asaxday ama markuu hadalka hore yidhi ayaa markaa qofac ama hindhisa qabatay dabeedna waa qofacay ama waa hindhisay dabeedna isla markiiba waa raaciyey dabadeed istinaagii wuxuu noqonayaa yani istinaagaasi inuu asaxay ama hadalka hore markuu sheegay baa matag qabtay mataggii buu ka hor baydhay markuu mataggii sii daayey ayuu dabeedna ilaa kadaa yidhi oo raaciyey istisnaagiisu waa asaxa fasliga caynkaasee daruuradu keensatay waxba yeeli maayo khilaafan libni cabbaasin waxaanu sidaa odhanaynaa xaalaanu khilaafayno cabdullaahi bnu cabbaas id ajaaza goortuu cabdullaahi bnu cabbaas banneeyey faslahu mustasnaha in laga fasliyo mustasnaa minhuga muطlaqan xaal la iطlaaqay oo aan la kala qaadin ayuu banneeyey in laga fasliyo oo waxaa cabdullaahi ibnu cabbaas laga soo naqliyey inuu yidhi hadduu ruuxu hadal uu sheego wuxuu wax ka reebi karaa oo istisnaa la iman karaa ama insha allahu odhan karaa ilaa laga gaadhaayo sanad riwaayo kalena waxaa laga sheegay lix bilood qowlka noocaasi waa qowl ahlu cilmiga badankoodu ay khilaafeen jamaahiiru ahlicilmi waa khilaafeen cabdullaahi bnu cabbaasna cid ku raacday lama oga waana qowl hariib ah waxay ku soo arooriyaan culammada qaarkood aayadda suuratulkaafi tafsiirkeeda walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika hadan ilaa an yashaa allah yacnii shayna ha odhan wakhtiga mustaqbalkee soo socdaan samaynaya mashii'ada ilaahay inaad ku ladha mooyaane oo in sha allahu aad raacisa mooyaane marka waxa uu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas hadduu ilaawo ilaa markaa sanad laga gaadhaayo riwaayada kalena waxay sheegaysaa ilaa lix bilood laga gaadhaayo bay u furan tahay inuu raaciyo oo iska raacin karaa qowlkaana waxaa ka dhalanaya fasaad ayaa ka dhalanaya kalaam sidiisa mufiidu u ana ma aha istinaagani haddaanu mustasnaa minhuga la socon luqada iyo sharcigabana waxaa lagu og yahay luqada iyo sharcigabana waxaa lagu og yahay in istisnaaga mustasnaa minhuga ilaaba ilaa in la raaciyo oo aan gaarkiisa loo sheegi karin fasaad iyo nisaac badanna waa ka imanayaan haddii markaa waxaa mid waliba wuxuu qirtay iyo wuxuu yidhi iyo wuxuu talaaqay mid walba marka isagaa la odhanaayo yacni zaman doora oo ama bila'a ama sanada ayay isaga furan tahay inuu istisna iska raacin karo in sha allahu iska odhan karo ama istinaagii yani markaa luqada lagu yaqaanay uu la iman karaayo isaga furanta oo ninku xaaskiisii intuu talaaqo ayaa wakhti markuu ka soo wareego ra'yiga ibnu cabbaas marka lagu socdo insha allahu iska odhan karaa ama uu odhan karaa ilaa kada intuu yidhaahdo saddex baan furay ayuu odhanaya ilaa kada yacni wakhti dambe iska odhanaya ta noocaasi inay asaxayso yani waxa weeye markaa mid saxa maaha waxaana laga yaaba cabdullahi ibnu cabaas laftiisu inaanu qabin hariibnimada qowlkaasi hariibka yahay daraaddeed culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay u badan tahay cabdullaahi ibnu cabaas inaynay ka sugnay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay caddeeyeen inay markaa sugan tahay sidaas aawadeed buu shawkaani odhanayaa culamada tidhi markaa inaan cabdullaahi ibnu cabbaas ka sugnayn baa laga yaabaa inuu xaakim mustadraga ku soo wariyey sanad saxiixana ku soo wariyey calaa sharti shaykhayn tan noocaasa weynay ogeyn weliba duruq kalena way leedahay oo aan ahayn taa mustadraga ku sugan culammada isbaatisay lafteeda oo sugtay sida loo tawjiihinayo isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ugama jeedin cabdullaahi ibnu cabbaas xukum ahaan xukunka ayaa yani ku baaqanaya ee wuxuu uga jeeday haddii markaa ruuxu u ilaawo inuu markaa in sha allaahu siuu markaa aayadda yani marka uugu camal falo inuu iska raaciyo laakiin xukunku inuu ka dhalanayo yani muraadkiisu inaanu ahayn baa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen say doontaba ha ahaatee qowlkaasi hadduuba xataa uga jeeday in waxa weeye xukunkaasi ku sugnaanayo sidaa noqonaayo oo istisnaagaa muddo dabadeed la soo reebay uu qofkii anfacayo yacni qowl saxa maaha waxaa la soo naqliyaa boqoradii cabaasiyiinta boqor ka mida waa haaruun arashiide ayaa wuxuu ku yidhi qaadigii lo odhan jiray abu yuusuf saaxibu abi xaniifa ra'yiga ibnu ee ku saabsan istinaaga maxaa dadka ugu fatwoon weydi waxaan ku amrayaa inaad dadka u fatwooto markaasuu yidhi boqorkiibuu dabeedna isagaa meel kalu kaga yimi markuu leeyahay ra'yigaa u fatwood wuxuu uga jeedaa uun <coughs> xoogaa ra'yigii markaa awowgaa markaa noole ila cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu u noqonayaa awow u noqonayaa boqorka u noqonaya markaasuu yidhi yaa amiir almuminiin ra'yiga ibnu cabbaasee mas'alada uu ka yidhi yufsidu calayka baycatak wuxuu kaa fasahaadinayaa ama kaa ibطaalinayaa baycadaada oo su u ibطaalinaya dadkii intay ku yimaadaanoo baycadii kula galaan oo waxay doonaan kugu dhaartaan hadday talaaq tahay iyo hadday keyrkeed tahayba ayay dabeedna kaa tegayaan yani waayadii dambe baycada waa la adkayn jiray si aan ruuxu baycada uga bixin ayaa baycada keliya laguma dayn jirin dalaaqaa la raacin jiray in waxa weeye dumarku ka furan yihiin hadduu markaysaga markaa sidaa aanu yeelinoo samciya taaca la iman in intaasoo nadari saaran tahay in intaasoo addoon uu xoraynaayo ya waa cuslaynayaan waxay doonaan intay kuugu dhaartaan bay kaa tegayaan guryahooda markay tagaan bay insha allahu iska odhanayaan dabeedna waxay noqonaysaa sidii waxaan waxba ka jirin markaasuu ma saasaa ha u fatwan bu yidhi haddaba ile markii horeba waxay ku dhisnayd iska ay ku dhisnayde wuxuu yidhi ha u fatwano dadkaa u sheegin bui mid kaloo la mida waxaa laga soo naqliyaa in waxa weeye abu xaniife la jirkiisa iyo boqorkii wakhtigiisa jiray inay dhacday oo uu sidaas si jawaabay calaa kulli xaal fasliga yari ee aan la yska daafici karin ama daruuradu keensatay dhib male bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen in yar oo fasli ah inuu la yimaado intaanu hadal kala gelin yani marka istisnaaga uu raaciyaa dhib ma leh culamada qaarkoodoo si ay yidhina waa jiraan oo ka deliishanaya xadiiskii laaqzuwanna qurayshan wallahi laaqzuwanna qurayshan wallahi laaqzuwanna qurayshan markii dambe markaysagaa uu yidhi tii saddexaad in allah taasi waaba ku yaro dhoweyd laakiin waxaa ka sii ila lidkhira xadiiskii sheegaya oo markuu nebigu reebay in dhirta marka xaramka maka la jaro cabaas baa ku yidhi yaa rasuul allah idkhirka isaga ka reeb waayo dadku xaajay u qabaanoo waa u baahan markaasaa nebigu yidhi sal allahu aleyh wasalem ila lidkhira hadalkii horena ma soo celin xadiidkaa ila lidkiray culammada qaarkood ka daliishadeen oo yidhaahdeen fasliga yasiirkee yar ee intaanu hadal kala gelin uu raaciyaa waxay la mid tahay inay mutasil tahay marka itisaalkii waxay culammadu yidhaahdeen waa lafdan aw xukman xagga lafdigii odhaahda waa inuu markaa yani ku laran tahay ama waxay culammadu yidhaahdeen sida saxda ah xaqiiqatan aw xukman lafdi ahaan waa inay ugu laran tahay xaqiiqatan xaqiiq ahaan ugu sii laranta waa inaynan fasli u dhaxayn aw xukman ama xukum ahaan ugu larhantah yani fasli yari waa jiraa laakiin waxay ka dhigan tahay sidii wax ku larhan marka mutasilan bima qablahu inuu yahay lafdan fi lcurfi fi lcurfina wuxuu u yidhi fasligaa yaree daruuradu keensatay ee tanafuska iyo cutaaska iyo sucaalka iyo waxa la midka ah inayna dhib lahayn taas yadaa buu u yidhi u keeno shardiga saddexaad anlaa yastagriqa almustasnaa minhu ka khamsatin ilaa khamsatan shardigan cadadada ku saabsan ama istiqraaqa iyo ku saabsan intaynaan gelin shuruudaha kale culammadu u shardiyaan waxaa ka mid a ee aynay mu'alifiintu inoo sheegin an yakuuna almustasnaa wlmustasnaa minhu saadirayni min mutakalimin waaxidin la soo reebaha iyo laga soo reebuhu labaduba waa inay ka soo wada fuleen ruux keliya oo labadaba ku hadlay shakhsi keliya waa inuu ku hadla ee hadduu shakhsi ku hadlo hadalka wax laga soo reebayo shaksi kalena uu istisnaaga ku hadlo istisnaagaasi ma anfacayo qofkii hadalka hore ku hadlay umana asaxayo saas aawadeed markuu yidhi cabbaas ila alidkhira oo nebiga xasuusin uu ugu sheegay kuma kaaftoomin nebigu sala allahu aleyh wasalam hadalka uu cabbaas yidhi kuma kaaftoomin ee isaguna wuxuu raaciyey ila alidkhira marka mutakalim keliya waa inay ka wada dhacda shardiga saddexaad intoo inoo qoran shardiga saddexaad anlaa yastaqriqa almustasna minhu anlaa yastaqriqa waa inaanu maanshaynoo wada gaadhinoo camimin ay ilmustasnaa la soo reebuhu almustasnaa minhu ka laga soo reebaayo waa inaanu camimin wa aanu wada maanshaynoo wada gaadhin ka khamsatin ilaa khamsatan sida in la yidhaaha lahu calaya khamsatu danaaniira ilaa khamsata danaaniira istinagaasi wuxuu noqonayaa mid waxa weeye mustaqriquu noqonaya la soo reebihiiyo laga soo reebuhuba waa isla eg marka shardi waxa ah waa inayna labadu isla ekaanin liannahu yucaddu lagwan waxaa lagu tirinayaa istisnaaga mustaqriqa ah lagwi baa lagu tirinaya hadalaan wax ka soo qaad lahayn oo baatila ayaa lagu tirinaya oo waxay noqonaysaa markaa istisnaagaasi yani muctabar ma aha wuxuu qirtayna waa saarantahay lahu calaya casharatu danaaniira ilaa casharata danaaniira marka la yidhaahdo ilaa casharata danaaniira waa laqwi tobanka dinaare u qirtayna waa saarantah aw akara min anisfi waxaa kale oo loo shardiyaa waa inaanu noqonin mid ka badan kala badh laga soo reebaha badhkii waa inaanu ka badan cinda alxanaabilati xanaabilada agtooda ka khamsatin ilaa alaasatan lahu calaya khamsatun ilaa alaasatan alaasadu ama saddexdu way ka badan tahay shan kale barhkood marka istisnaaga caynkaasi xanaabilada agtooda asixi maayo madaahibta kale agtooda waa asaxaya lianna alistisnaa maxaa yeelay istisnaagu liikhraaji lqaliili wuxuu u sugnaaday waxa yar in lagu saaro lagu bixiyo luqa ahaan waxaa la yaqaanaa waxa yar baa lagu bixiyaayoo lagu saara culammada luqada qaarkood oo yidhina waa jiraan haddii akhar ay noqoto mid kala barhkii ka badan yacni luqadii yani markaa sax kuma aha oo ibnu jinni wadaadkii naaxiga ahaa ee muctasiliga ahaa ee yani markaa la odhan jiray wuxuu yidhi hadduu ruuxu yidhaahdo lahu calaya miatun ilaa tiscatan wa tisciina hadduu yidhaahdo waxay noqon lahayd lukno iyo ciyi bay noqon lahayd mid luqo carbeed ku hadlayana ma aha ya lukno iyo ciyi bay noqon lahayd bimacnaa agnaannimo qofku afkii aanu garanayn ou hadalkii ka yahay mid luqo carbeed ku hadlayana noqon maayo waxaasilulkhilaafi khilaafka xaasilkiisu iyo waxa ka imanaya ka soo xasilaya ama gebagabadiisu kal aati waa sida markaa imanaysa ee soo socota ko an yakuuna almustasnaa waa inuu noqdo ka la soo reebaya aqala mid ka yar mimaa baqiya waxa hadhay marka la kala jaro waxa hadhay waa inuu ka yar yahay qadarka la soo reebayaa yar oo baaqiga ka yar ka khamsatin ila snayni waa sida inuu yidhaahdo lahu calaya khamsatun ila snayni wa inuu yidhahdo kale yani wuxuu igu leeyahay shan buu igu leeyahy lahu calaya khamsatun ila snayni fahada صaxiixu biاlijmac kaasi waa mid صaxiixa xaaluu ijmaac ku dheehan yuhu صaxiix yahay oo culammadu waa isku waafaqsan yihiin istisnaagaasi inuu sax noqonayo laba an yakuuna almustasnى mustaqriqan lijamiici اlmustasnى minhu qaybta labaad waa inuu noqdo ka la soo reebaya mustaqriqan mid maanshaynaya ama wada camimaya ama wada gaadhaya lijamiici lmustasnaa minhu laga soo reebaha dhammaantii ka khamsatin ilaa khamsatan lahu calaya khamsatun ilaa khamsatan wahaadaa haadaa kani waa baail la soo reebihiiyo laga soo reebihiiba waa isleegyihiin ma kala badna wahaadaa baailun kani waa baail cinda alakari culammada badankooda agtooduu baail yahay khilaafan libni alxata alandalusi waxaanu sidaa odhanaynaa xaalaynu khilaafayno shiikhii la odhan jiray ibnu alxata alandalusi saaxib almadhl kitaab madhl la yidhaahdo ayuu lahaa almadkhalu fi lfiqhi inuu ahaa baan filaya oo waxaa laga soo naqliyey ka qaacida ahaan oo uu iطlaaqayo lama soo naqline mas'alo istisnaa mustaqriqoo uu asixiyaa laga soo naqliyey oo wuxuu yidhi ninku hadduu yidhaahdo gabadhii waxaan furay salaasan ilaa salaasan waxba furmi maaya marka istisnaa mustaqriqa weeyi haddana suurada noocaasee faraca ah waxa uu tilmaamay inaan waxba furmaynin saas yadaa buu tilmaamay qowlkaasaa laga sheegay culamada qaarkood masalada ijmaac bay soo naqliyeen oo waxay yidhahdeen istinaaga mustaqriqi inaanu ansaxayn waa bilijmac qaar baa waxay raaciyeen intay ijmac sheegeen ilaa maa ruwiya can ibni طalxata alandalusi andalus waa bifatxi daali wa dami اlmiimi waa in daalkana la kordhigo laamkana la godo dhulka marka hadda la yidhaahdo sbain iyo bortuqal la yidhaahdo ayaa andalus lo odhan jiray sbain oo keliya maaha marka muslimiintu aad bay dhulkaas ugu bateen culamo badan baana waagii hore ka soo baxday magaalooyin badanna waa ka samaysteen waxay yidhahdaan culamada qaarkood saddex boqol oo magaalo iyo kun qaryay ku lahaayeen iyo kun qaryo ayay ku lahaayeen markii dambe waxa weeye gaaladiiba dee markaa qabsatay yagina waa kala googo-een oo waa iskhilaafeen dabeedna waxay noqotay markii dambe gaaladii inay dhulkii markaa qabsato ay u hadho laakiin ahlucilmi badan baa ka soo baxay marka istinaaga mustaqriqa ahi yani saxiix ma aha saddex an yakuuna almustasnى akara mima baqiya ka saddexaad wuxuu noqonayaa waa in la soo reebuhu u noqdaa mid ka badan waxa baaqiga noqonaya ee hadhaya marka la kala jaro ka khamsatin ilaa arbacatan yacnii shan buu igu leeyahay afar shanta ka midoo iyadaa aanu igu lahayn mooyaane wa huwa jaa'izun cinda aljumhuur culammada badankooda agtooda waa bannaan yahay mamnuucun cinda alxanaabila xanaabilada agtoodana waa mamnuuco iyada lama ogola xanaabilada agtooda yani lama ogola oo waa mamnuuc culamada qaarkood waxay iطlaaqayaan waa inaynay ahayn xanaabilada agtooda mid nisfi ka badan laakiin culamada qaarkood waxay ku gaar yeeleen xanaabiladu masaladay sidaa ka qabaan inay tahay cadadada wixii tiro ku saabsan aara min anisbi waa inaynay ahayn laakiin hadday wasfi ku saabsantoo tiro aynay ku saabsanayn aara min anisbi waa noqon kartaa tafsiilkaas ayay markaa bacdigeliyeen ra'yiga xanaabilada markay sheegayaan tacliilkooduna wuxuu ku dhisan yahay istinaagu waa liikhraaji اlqaliil laakiin calaa kulli xaal haddii markaysaga bacdi nafiyeen istisnaaga markaysaga agsarka in la bixiyo lagu saaro yani waxa weeye bacdi kalea dee sugay wاlmuhbitu muqadamu calى الnaafi wman calima xujaة calى man lam yaclam qaacidadu waxay tahay ka wax sugayaa laga hormarinaya ka nafyinaya oo nafyigii wuxuu iska noqonayaa nafyu cilmi markuu ibnu jinni leeyahay carabiye ma aha waa nafyi kayrkii oo culamada ka mid oo carabiyada taqaana hadday markaa isbaatiyeen oo sugeen isbaatkoodaa la hormarinaya lianna maca almusbiti ziyaadatu cilmin ka wax sugaya cilmi dheeraada ayaa weheliya marka isbaatka saasaa loo hormarinaya oo nafyiga looga hormarinaya waman calima xujatu calaa man lam yaclam calaa kulli xaal shuruudaha noocaasa ayaa istisnaaga loo dhigaa kitaab gaara ayuu qaraafi ka qoray baabka istisnaaga waa kitaab weyn oo maطbuucna ah waxaa la yidhahdaa alistighnaau fii axkaami اlistisnaa ayaa la yidhaahdaa halkaa ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk